الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد qolyahan foodcobiyada le iyo stiriyaashiya waxay ka cabanayaan warqad in badan dadku ay yidhaahdaan noo sawira oo sayid axmed nin la yidhahda uu soo qoray oo xaramka tukiya dee waxa baan moodaya inay beri hore inaga hadheen xukum macnaha xukunkeeda waa maxay masaxbaa ma la sawira waxaasaa soo noqnoqonaya de wax looga jeeda maan garanin malaa dadka qaarkood baa ma ganacsi bay ku qabaanma waa wax iska dee nebigu uu riyooday ninkaa xaramka tukiyaa nebigu arkay oo waxa iyo waxaa samee buu yidhi xaramka dee sayid axmed mid la yidhahdaba ma tukiyo culimada tukisa dee magacooda waa la yaqaanaa berigii horen meesha la tegi jirin maahe maalin walba waa laga yimaada dee waa kuwaa salaada tukinaya marka adigu almuhim wax maaha sal le ama diin ah ee in lagu daalo maaha runtii waa in laskaga ah, la iska dhaafo warqadda noocaas ya waaya baabu salaati lmusaafiri walmariid qofkii buka iyo qofkii socdaalka ahaa salaadoodiibaa halkan aynu ku arki doonaa macnaheeda waxa wey ruksadda ay leeyihiin dadkaas ruksad ayaa ilaahay uu siiyey qofka musaafirkii inuu gaabin karo salaadii jamcina karo qofka bukaanka ah ee xanuunsanayaana uu jamcin karo salaadihii mararka qaarkood laba afartii salaadoodee laba dhan la isugu geyn jiray hadduu xanuunsanayo oo oy kicidda iyo arrimahaas ku dhib yihiin waysada iyo waxaas wuu isu geyn doonaa wuu jamcin doonaa labadii salaadood mase qasrinayo ma gaabinayo diinteennanina waa diin fudud dabacsan oo qofka la doonayo inuu ilaahay ka warhayo onu ka xigay furman addoonku ilaahay wuu caabudaya aayaadka suuratulbaqara ku sugane ka waramaya soomka qeybtooda dambe ilahay wuxuu uhi ma yuriidu allaahu bikum lyusr walaa yuriidu bikum lcusr fudayd buu ilahay idinla doonaya isagoo wax idinku waajibiyey wax culaysta idinnama doonayo fudayd bay tahay macnaha naftii bani aadamku iyada laftigeedaaba u baahan inay cibaadaysato baahi iyo oomanaan iyo haraad bay u qabtaa ruuxda qof inay cibaado hesho hadday cibaadadaa lagu howlgelin waayo ilaahayna wax kaluu qofku kaalintaa ku buuxinaya waa xaqiiqo jirta wey ummadda aan cibaadaysan wax cid kalun bay u khushuucaan in fara badan waxaynu arkaynaa tamarta gaalada iyo dhaqaalahooda iyo sanadkii wuxuu soo shaqaysanayay xagaagii wuxuu kaga baxaa dalxiis iyo meel xeebaha uu isku aaso iyo meel uu ordo iyo gaadiidu raaco iyo wax uu daawado lacagta u badan waxaase ka baxdaa nimanka reer galbeed ee adduunka badani uu soo gelayo lidaalik baa wadamada saddexaad dalxiiska fujaana ay u samaystaan meel weelaho ay ku maalaan oo dabeedna ay idhaahdaan doolarka dalxiiska nooga soo xaroonaya waxaynu odhanaynaa marka ood arkaysaa baahidaa jirta qofkani uu qabo ruuxdiisu ay qabto baahidaasi waa tii cibaadadu ay buuxin lahayd ayuu gaabkiibuu dareemaya isagu markaasaa dabeedna warwareegaa uu ku buuxinaya qawaacidda shareecadeynay ka mid tahay ina almashaqata tajlibu taysiir waa shanta qaacidee waaweyn shareecaddeena mid ka mid a ah. marka qofka mashaqo iyo dhibaata ay ku timaado waa loo fududeeyey kulamaa daaqa alamru itasac arrinku haddii cidhiidhi uu ku noqday waa loo yaro waasiciyey marka safarkana wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam asafaru qircatun min alcadaab safarku waa qeyb cadaab ka mid a ah. qofku wax kaleba intaan la gaarin warwarka iyo maxaad la kulmidaaba wax dhan ku ah intaan la gaarinba horta daal maskaxda ah iyo iyo mid jirka ah qofka bukana dee salaadiisa waynu arki doonaa oo maruu jamcinayo waxa u wehelinayaa iyadoo siduu karo uu u tukan doono sarajoog iyo fadhi iyo jiifba sida xadiidka cimraan ibnu xusein iyo aynu ku arki doono waxaad halkaa ka arkaysaa salaaddii inaanay dhacaynin qofku xaalad kasta uu ku sugan yihi siduu karun buu ku tukanaya laakiin ma ka dhacayso salaadii hadduu socdaal yahay haddii uu buko hadduu dhaawac weyn yahay hadduu aada u culus yahay hadduu dagaal ku jiro salaadii marnaba ma dhacayso macnaa adayga ay cibaadadaasi adag tahay baa lagu muujinaya in wax la dhaafi karo aanay ahayn inta qofka caqligiisu joogo marka ruqsadda Eh, sida dee qaraar majmac fiq alislaami bishaani lakhdi biruksa ay kaga waramayaan ruksadu waxa weeye shay qaabilsan casiimada axkaamta ilaahay uu noo jideebaa sidii ilaahay uu ku waajibiyey xukunkana lagu soo rogu marka hore ku yimi hadduu ku sugan yahay waa casiima shay macsuumaho sidii lagu soo jideeyey ku sugan wey haddii markaa qofkii dhibaata ay ku timaado laga dabciyo dabcintaas iyo jaaniska iyo nafiska la siiyeyna rusad baa la yidhaahdaa marka waxa ay leeyihiin ruksadaa iyada ahay raqab arbaca laa yajuuzu alakd birukhasi almadaahibi alfiqiya limujarad alhawa lianna dalika yuؤaddi ila ataxalluli min altakliif wainamaa yajuuzu alakd birukhas bimuraacaati dawaabit taaliya ruksada markuu qofku qaadanayo waa in dee baahi jirtaa baahi waa inay jirtaa haddii laakiin uu hawadiisa iyo e, takliiftii xilkii la saaray ilaan had iyo jeer takaaliiftan iyo waajibaadka layna saaray waxa ay leeyihin mashaqo caadi caadiya ah. marka ruksadu ay imanaysaa waxa weeye mashaqo kayru caadiyi marka ay timaado ama culaysku sii bato marka hadduu qofkii ruksadan sababta u raadinaya ay tahay isagoo mashaqada caadigaa ah ka cararaya maya marka dawaabida uu sheegaya waxa weeye an taquuma alxaajatu ila alahdi birukhas dafcan lilmashaqa mashaqa ayaa maaragtay meesha laga saaraya marka labaad an yakuuna alaafidu birukhasi daa qudratin cala alikhtiyaar arrimaha qofku waa inuu miisaami karaa marka saddexaad waa inaanu talfiiq samaynaynin talfiiq talfiiqu waxa weeyaan waa madaahibta kala duduwan mid waliba halka uu xukumkan yar nafisiiyey dee sida fahamkiisa ah ayuu uruursanaya waysadoo kale haddaynu tusaale kasoo qaadno wuxuu ka qaadanayaa sheekhan inta shay uu ku sheegay inaanu waysada aanay jabinayn kan kalena wuxuu ka qaadanayaa inta uu sheegay inaanu jabinayn kan kalena dabeedna waxaa laga yaabaa afar shay oo aan waysada jebinayn oo midibo madhab ku jiro hadduu isu keeno dee natiijadii waxay soo baxaysaa in aan waxba ka jebinayno weysadii ayaa arrinkii soo bixi karaa marka takliiftaa ilaahay uu saaray addoonkii ayuu kaga cararaya oo uu kaga baxsanaya markuu ruksada ururiyo ruksooyinka ururiyo waaya sidaa darteed waxyaabaha sii haboon waxaa ka mid ah idaa addaa ilaa naqdi maa camila bihi taqliidan fii waaqicatin waaxida idaa addaa ilaa mukhaalafati اlijmaaci aw maa yastalzimu shayga ruksad ahay waa inaanu ijmaaca khilaafin waa inaanu daliil daciifa aanu markaas cuskanaynin cidda ruksadaa u aragta waxaas inuu ruksad yahay idaa addaa ilaa xaajatin ilaa xaalatin murakaba laa yuqiruhaa axadu min almujtahidiin ruksada goorta la qaadanayo wax muctabara oo culimada agtooda jiro waa inay inahaasi baad moodaa in laga soo qabqaban karo ina ay go-aamiyeen majmacaas almuhim ruksadu waa inay daliil adag leedahay ama ijmaac culamaa uu qabo shaygan inuu rugsan yahay laakiin haddii aanu waxani daliil lahayn ama sheekh ku ijtihaaday uu sawaabkii khilaafsan yahay ama ruksadaasi cidda sheegtay qowlkeedu baatil iyo maya ruksada sababta loo cuskanaya dhibaato ku timi qofka iyo mashaqo waa inay tahay daliilku sheegay oo asalkii lagu khilaafi karo oo aanay ahayn hawadiisa iyo rabitaankiisa ruksada waa inaan madaahibtao dhan laga ururinin haddii qofku uu madhab raacayo oo sida sheekh yidhi uu raacayo wixii casiimaha iyo wixii ruksada sheekhaas siduu yidhi waa inuu ku raacaa ee aanu mid talfiiqa ah ku samaynin waan caaishata radi allaahu canha qaalat awalu maa furidat isalaa salaada markii hore la waajibiye ragcatayn laba ragcadood bay ahayd fauqirat salaatu safar salaaddii safarka labadii ragcadood baa lagu daayay wa utimat salaatu alxadar salaadii nagaadigana ee nagaadiga lagu tukanayana waa la dhammaystiray muttafaqun calayh walilbukhaari uma haajara nebigu waa hijrooday calayhi salaatu wasalaam intii salaada la waajibiyey kadib fafuridat arbaca markaasa afar laga dhigay wauqirat salaatu safar salaadii safarkana waxaa lagu daayay calal awali sidii hore oo ah inay gaaban tahay wasaada axmed axmed baa waxa uu sheegay oo uu kordhiyey riwaayadiisa ina almaqrib salaada maqrib mooyaane oo iyadii dee laba waa ka badan fa inahaa witru nahaar maalinta witrigeedii weeye oo midhkan dheeraadkaa ah waxaa lagu daree labadii looga badiyay berigii hore la jidaynayay witrigii habeenkiiba iyaduna udhigantaa waa witru nahaar waa ilaa subax subaxa mooyaane oo iyadana markii dambe lama dheeraynina sideedii horaa lagu daayey fa innaha tudawalu fiiha waxaa la dheereeyaa subaxa alqira'a qiraadaa la dheereeyaa marka saa darteed baan afar looga dhigin xadiidkan isaga ah waxa weeyaan waa qowl saxaabi qowl saxaabi oo saxiixa wey caaisha radia allahu canha waxa ay ku tagtay oo iyadu ay qabtaa sida asalka ahi inay tahay salaada sida maaragtay casiimada ah ee beriga hore ay ahayd waa gaabnaanta markii dambe ee la waajibiyey baa la dheereeyey macnaheedu waxa ay u socotaa kolka gaabintan la gaabiyey ma aha ta gadaal timida gaabnidaa u asal ahayd salaada ziyaadaduna waxay ahayd mid marka dambe la kordhiyay bay qabtaa marka su-aal baa ku timid oo ah maxaa maqribka isaga loo gaabin waayo oo laba looga dhigi waayo marka horeba subaxa se markan dambe la kordhiyey maxaa looga dhigi waayo afar ama saddex markii salaadihii kale afar afar laga dhigay iyo saddex taana jawaabteedii waa taa raacisa waa masale khilaafiya laakiin sidaa raajix ah ee culimmadu ay u badan yihiin waxa weeye salaadahan sidan aynu ku tukanno markaynu nagaadiga nahay in ay ahaayeen waktigii nabiga lagu waajibiya calayhi salaatu wasalaam saddexda afar afarta iyo mid saddexa iyo mid laba ah marka hore hore sida lagu waajibiye waa sidaa saddexda salaadooda la gaabiyey duhur casar iyo cishaayi iyagana gaabintan baa ah ruqsad dherarkaa hore ay dheeraayeenna waa sidii marka hore lagu jireeyey maqaaladan saxaabiyadda laga wariyeyna waa aragtideeda iyo iyadu sida ay qabto weeye rasuulka umay tiirinin sala allahu calayhi wasalam waay min cidami hadihi asanawaat alkhams ana allaha tacaala faradaha calaa nabiyihi fi samaa wa ana fardaha min allahi tacaala mushaafahatu linabiy sala allahu calayhi wasalam marka in yaroo farqi ah ayaa jira oo odhanaya masalan haddii salaadan safarka salaadan safarka fawqirat salaatu safar salaadii safarka laba ragcadood baa lagu daayabay midka ka soo baxaya waxa weye salaadii safarka lama dhamaystiri karo ilaan asalkeedii bay ku taagan asalkii hore ee casiimada ahaa ee lagu jibeeyey ayay ku socotaa marka lama gaabin karo lama dheerayn karo iyadoo waa la gaabin karaa waa in gaabnaantaasu lagu tukado ayaa maqaalada caaisho ka soo bixi ana alxadiida yadullu calaa ana rakcatayni humaa fardu safar maadaama ana salaata safari baaqiya wa ama alxadar fadaraa calayha ziyaada fahada yuakid cala almusaafir anlaa yusalliya fi safar ilaa qasran khashyatan min budlaani salaatihi biziyaada waaday ku buraysaa salaadii hadduu dhammaystiro asalkiina khilaaftay le asalkeedii horaasitaas aimada qaarkoodna sidaasay ku tegeen ikhtalafa alculamaau fi lqasri ahuwa caziimatun am ruksa gaabintan salaada la gaabinayaa ma sidii asalka ahaabaa lagu taagan yahay marka salaada socdaalka ma asalkeediibaa lagu taagan yahay mise ruksad weeye dahaba alaimatu halaaa ilaa annahu yustaxabu qasruha gaabintu waa sunne ee faral maaha wadahaba abu xaniifa ilaa annahu waajib wanasarahu ibnu xasmi faqaala ina farda lmusaafiri rakcataani liana nabiya daawama calayhi sala allahu calayh wasalam marka sida aynu maqaaladaynu qaadanaynaa waxa weeye inay rukso tahay salaada asalkeeduna dherarka oo ahaa gaabintan qofkii laga gaabiyey laga fududeeyey musaafirkana ay ruqsad la siiyey tahay haddii qofku ruksadaa uu qaato fa biha wa nicmat waa sida wanaagsane laga doonaya sunnada nabiga waafaqsan calayhi salaatu wasalaam isagoo musaafira hadduu gaabiyana kama burayso ee way u ansaxaysa mararka qaarkoodna kolka uu qofku masalan magaalo dego muddo uu joogayo ee ay dhacdo in dee jamac badan uu helayo oo uu la tukanayo masaajida ku tukanayo inuu jamacaa ka faaidaysto fursadiisa ayaa wanaagsan oo dee toddobiyo labaatankii darajo ayuu helaya وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر سفر كالنبي wuu gaabin jiray salaada wayutimu mararka qaarkoodna wuu dhammaystiri jiray wayasuumu wuu soomi jiray safarka mararka qaarkood wa yufiru waa afuri jiray rawaahu daaraqudniy wa ruwaatuhu hiqaatu ilaa annahu macluul xadiidku waa cilaysan yahay oo rafcinta ay nabiga rafcisay baanay ahayn waalmaxfuudu min caaisha caasho sida laga xafiday ee xadiidku maxfuud ku yahay waxa weeye min ficlihaa inay iyadu sidan samaysay wa qaalat waxay tidhi innahu laa yashuqu calaya idhiri mayso akhrajahu lbayhaqiy xadiidkani haddii uu sidaa nebiga loogu tiiriyey ku sugmo waxa uu noqon lahaa markuu nebigu socdaalkayay calayhi salaatu wasalaam inuu labada arrimoodba samayn jiray maruu gaabiyo iyo maruu dheereeyo maruu soomo iyo maruu iska afuro labadaba sidaase saxiix kuma aha inuu marfuuc yahay oo nebiga sidaa loo ay caaisha u rafcise uu saxiix ku yahay ma aha arrinta wuxuu saxiix ku yahay inuu yahay maqaaladeedii inuu iyada yahay ficilkeedii ficil ayadu samayn jirtay oo marna ay salaada dhammaystiri jirtay marna ay gaabin jirtay mar ay safarka dhexdiisa ku soomaysay marna ay iska afuraysay marka waa ficilkeedii saasaa maxfuuda sida kalena waa kayrulmaxfuud maxfuud haddii la idhahdana waa kala cuskan karo dee waxaa eh, muqaabilkiina uu noqon doonaa shaafkii iyo munkarkii iyo qaybihii daciifka wey markii la weydiiye layidhi maxaad u dhammaystiraysaa sowkii salaada markuu nebigu safarka ahaa gaabin jirayna waxay ku sababaysay innahu laa yashuqu calay dhibaato iguma leh alxadiidu daciifu jiddan qaala bnu qayim samictu shaykha alislaami yaquulu huwa kadibun calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam in sidaa loo dhigo ayaan sax ahayn qaala shaykhu lislaam almuslimuuna naqaluu bitawaatur calaa ana annabiya lam yusalli fi safari ilaa ragcatayn walam yanqul canhu axadun annahu salla arbaca qad weligiiba ma tukan nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaasoo dhammaystiran ee mar hadduu safar yahay rugsadaasuu qaadan jira uu ka faaidaysan jiray qaala alkhaaabi madaahibu akari culamaai salafi wa fuqahaai alamsaar calaa ana alqasra huwa almashruucu fi safar walihada kana almuslimuuna calaa jawaazi alqasri fi safari mukhtalifiina fii jawaazi litmaam aada ugu masaladaasi waxay ka jawaabaysaa in la dhammaystiro iyo iyo in la gaabiyo iyomaa fadli badan waynu kasoo gudubnay si ahayd ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso way ansaxaysaa waxaa se fadli badan in la gaabiyo oo ruksadaa la qaato sida xadiidkan uu tilmaamay wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha tacaala ilaahay xumaan ka koreeye yuxibbu wuxuu jecel yahay an tu'taa rukhasu ruksadiisa iyo jaaniska uu bixiye in lala yimaado oo laga faa'iidaysto kamaa yakrahu siduu ilaahay u nacayo an tu'taa macsiyatuh macsiyada isaga laga galayo iyo godobta in lala yimaado gefka ilaahay laga gelayo in lala yimaado siduu u nacayo ayuunbuu u jeceliyay janisku bixiyeyna in looga faa'idaysto rawaahu axmed wasaxaaxu bnu khusayma wabnu xibaan wa fii riwaaya kamaa yuxibu siduu u jecel yahay an tu'taa cazaa'imu casiimadiisa in lala yimaado xadiidkani waxa uu dhiirinaya in ah, marka uu qofku ruksad helo soomki iyo salaadii safarkan aynu ku jirno aynu axkaamtiisa ka warramayno inay fiican tahay ruksad aynu qaato oo aanu odhanin dee awood baan u leeyahay safarkanna wax tacaboo aan kala kulmay ma jire waan iska soomiyo salaadaan iska dhamaystiriyo waxaa ka wanaagsan ruksada inuu qofku jaaniskaa ka faa'iideeyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabiqo oo uu ku camal falo markaasuu nabigu uhi ilaahay wuxuu jecel yahay in ruksadiisa la qaato laga guddoonto ilaa hadyadu bixiye oo aan lagu diidin siduu u jecel yahay casiimadiisaba in lala yimaado macnaha sida xukunka marka hore loo jideeyey waktiga aan ruksadan lagu jirin in xukunkaa sidiisa loola yimaado markaad adiga tahay casiimadan iyo xukunkan sida lagu jideeye ula kaalay markaad safarka tahayna inaan ruksada qaado wuu jecel yahay ilaahay ruksada in lala yimaado siduu u nacayo macsiyada in lala yimaado siduu u nacayo qolyaha qaarkoodna halkaasay ka faa'iideynayaan ah kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imu waa laba arrimoodoo siman bay leeyihi ruksadda markaad socdaalka tahay inaad ka faa'iidaysato ilaahay wuu jecel yahay siduu u jecel yahay xukunkan sidii casiimada uu ku ahaa ee uu ku jideeyeyba in loola yimaado marka inay barbar dhacayaan ayaa laga qaadan karaa bay leeyihi ruksadiina wuu jecel yahay casiimadiina wuu jecel yahay marka sidan dhammaystirna waa lagula iman karaa dhinaanna waa lagula iman karaa baa laga fahmayaa bay leeyihi laakiin sida horaa yaro waadixa waaya intaa horun buu kusoo celcelinayaa marka hore aynu sharaxooda kusoo aragno qolyaha qaarkoodna waa kala qaadeen sidaa sidaa caaisha radia allahu canha fahamka ah ay qaadatay marka waxay leeyihin haddii qofka ay dhib ku tahay camalkan dhamaystirkiisa ama la imaatinkiisa uu hawl ku yahay waxa fiican inuu ruqsadda qaato haddaanu hawl ku ahayna dhamaystirka a wanaagsan markaasi xadiidkii soomka baabu siyaab buu inoogu iman doonaaye ayay usoo qaatay ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyada oo asxaabtiisa ay safar ku jiraan asxaabta badhna soomanaayeen badhna iska afuranaayeen kadibna waxa aada u shaqeeyey oo wixii loo baahnaa xaabadii iyo karintii iyo aada uga qeyb qaatay qolyihii afuranaa waa kii markaa lahaa dahab almuftiruuna alujuur dadkii afuranaa way waxay qaateen ajirgii bay qaateen macnaha taasi waxay dhiirinaysaa macnaha in soomkii laga fadli badan yahay ayay dhiirinaysaa wacan anasi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa idaa kharaja masiirata halaathati ayaam saddex maalmood masaafad la socdo kolka uu baxo aw faraasikha ama saddex farsakha masaafad loo socdo kolka uu baxo sallaa rakcatayn laba ragcadood buu tukan jira rawaahu muslim xadiidkanina waxa uu ka jawaabaya ilen habka uu sheekhu u dhigayaaba axkaamta safarka ama axkaamta qofka musaafirka ah ay qaadanayo xagga salaada in kolba mid uu soo dhigo oo xadiidkii ka jawaabayay oo maaragtay soo dhigo xadiidkana waxa uu ka jawaabayaa masaafada eh, marka loo safrayo salaadii la gaabinayo waa tee si kale haddii loo dhigo waa inoo iman doonaa isagu masaafada qofku magaalada uu ka baxo marka uu eh, masaafada kolkuu magaalada ka socdo uu bilaabayo ruqsadda laakiin kan intee in leeg marka uu u socdaalayo qofku ayuu ruqsaddan heli karaya ruqsadan soomkii iyo salaadaba la xidhiidha marka xadiidkana waxa uu tilmaamay marka uu nebigu u baxo meel saddex mayl jirta ka hore kaasuu tilmaamay qaybta dambena waxay tilmaamaysaa saddex farsak saddex farsak aw faraas alaata faraas laba ragcadood buu tukan jiray isagoo ruksadii qaadanaya kaana idaa kharaja min baladi iqaamati almadiina almunawara masiirata alaaata ayaam aw faraasika qasara salaata rubaaciya fasalaha ragcatayn ictibaaru ana hadihi masaafa tubaaxu fiiha rukasu safar min aljamci waalqasri wagayriha walaakinahu laa yufham min alxadiidi anaha aqalu masaafatin lilqasr midhka uu ishaarayaa waxa weeye masalan halkani halku ruksada ka helayaybaa qofka isagoo halku ruqsadda ka bilaabayay farqi baa udhaxeeya haddii la yidhaahdo halkani waa halku ruqsadda ku helaya waxay noqonaysaa waa safarkiisa halkii uu ku intihoonayay marka uu saddex mayl meel jirta socdaalkiisu yahay ama saddex farsakh farsakh waa arifoof arifoofkuna waa saddex mayl intaa meel jirta markuu socdaalayo u socdaalayo salaada wuu gaabinaya marka waxaa halkaa ka muuqanaya masaafada salaadii lagu gaabin karo ama ruqsadda lagu helaya inay gaabantay dhinaca kale sheekhu uu rajaxayaa waxa weeye in la yidhaahdo halkani waa halka uu ka bilaabmayo ruqsadda marka uu qofku helayo sida uu tilmaamayo xadiidka soo socda oo saddex mayl markuu magaalada ka baxo ayuu jamcintii iyo qasrintii iyo ifbaarkii iyo waxoo dhan bilaabaya safarku laakiin intaa uu ka badan yahay masaafada waaya farsakana waa alifoof alfarsaku halaaatu amyaal waalmiil mia wasita wa mia alif wa mia mitr marka qadiyada la xidhiidha laba arrimood midna nasku ma cayinin marka uu qofku ruqsadda helayo masaafada ay tahay inuu gaadho iyo muddada intaasoo kilomitir marka aad socotaan ama meesha u safraysaan ay tahay ayaa rugsadan la helayaa nas cayinayaa taa ma jiro sidoo kale intaasoo maalmood kolkaa safarkii ku jirtaa ayaa heli karaysaan rugsadan mid cayimayaa ma jiro lidaalik baa arrintaasoo aan waadixayn daraaddeed ayaa keentay khilaafkan culimada saddexdan mayl marka uu magaalada qofku ka baxo ayuu ruksadii heli karaya masaafada safarkuna waa ka badan ama saddex farsaf marka uu ka baxo magaaladii ayuu ruksadan heli karaya waxa uu ku leeyahay ikhtalafa alculamaau fii taqdiiri lmasaafati alatii tuksaru fiiha asalaatu wa yubaaxu fiiha arukas asafriya marka aimada qaarkood waxa ay ku tegeen masaafada u yar inay tahay saddex maalmood qayb kale waxa ay ku tegeen inay tahay saddex marxalo ha ku dhowdeen iyadana masaafada ugu yar a imada ama jumhuurku waxa ay ku tegeen inay tahay toddobiyo toddobaatan kilomitir oo ah arbacatu burud ama sidaa la tilmaamay laba marxalo afar qaboona socod waa laba maalin socod laba maalmood masaafad la socdo toddobiyo toban kilomitir ayaa toddobiyo toddobaatan ah marka uu qofku u socdaalayo ruksadaa heli karaya ayay u badan yihin waxyaabaha ay ka faa'iidaysanayaan bay ka mid tahay xadiidkii saxiix ahaa ee isaga laftiisu tilmaamayey nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay ee xusuul ahaa gabadhu yay u safrin masaafad jirta habeen iyo maalin ama masaafad saddex maalmood inay safrin ilaa wamacahaa duu maxram inuu cid maxramin la socoto mooyaane habeen iyo maalin ama saddex maalmood masaafad la socdo iyay safar geli intaasuu safar u cayimay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka intan kale wuxuu kusii tilmaamayaa oo sheekhu qaybaha kale uu kaga hadlayaa sharaxa uu yaro dheereeyey haddii jumhuurtu ay caynkaa u bateen ama qowlka ay u badan yihiin uu yahay siddeetan kilomitr marka uu qofku tegayo inuu ruksadan helayo in aan la odhanin wax daliilahoo taa cayimayaa ma jiro oo dabeedna aan dhan kale loola kicin oo qof waliba aanu ijtihaad gaara samayn wainahu min alkhaطr an nucawida طulaab atajaru'a calى mukhaalafati اla'ima fainahu min jaraa'i dalik sharadat jamaacaat biasriha can iljaada marka dadka qaarkood baa kambalka magaaladaba ku gaabinaya salaada halkan adhiga u yara foofa iyo dhinacyada magaalada marka ay tegayaan ay kasoo jiraynayaan ka faaideynaya buu leeyahay halkaa ibnu taymiya raximah ullah isaguna waxa uu tilmaamayaa maadaam nasku aanu cayimin ruksadan marka la helayo intaasoo kiilo kol haddaanu odhan waxaa loola noqonaya xaggii curfiga wixii safar lagu sheego ee dheer ee dadku caadiyan safar u yaqaanaan ruksadan ha lagu helo soom iyo salaadba wixii curfi ahaan iyo caad ahaan aan safar la odhanina iyaan ruksadan lagu helin dadka hala weydiiyey hebel socdaalkaa uu galay ma safar baa mise maaha iminka dee dadka qaarkood baa markaad weydiisaa tiraa hebel xaguu tegey miyuu safray maanta ayay ku odhanayaan maya muu safrine halkanuu gaadhay magaalada koonaheeda ma safar buu tegey maya araqsiyuu gaadhay ku odhanayaan macnaheedu waa maxay intaasoo kale looma tixgelin karo safar hebel xaggee buu u safray safar dheer muu tegine gabilay buu kasoo noqonaya macnaheedu waa masaafad dadku aanu u aaminsanayn inay tahay safar laakiin marka aada weydiiseed tidhaahdo ma safar buu galay haa safar buu galay oo wuxuu kaodhanayaane maalan burcoo kaleu tegay ama meel ka shishaysa haa buu kugu jawaabaya qo marka curfiga ha loola noqdo masaafada fog iyo masaafadda walcaada muxakama xagga caadaduna waa wax lagu xisaabtamo iyo dhaqanka iyo curfigu markaanu sharci khilaafay isaga laftiisu qowlkaasuma وعن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نبيgaanu raacno madiinaanu ka baxnay ilaa makaanu baxnay fakaana yusalii rakcatayni rakcatayn salaadihii afar afartaa labaladu ka dhigaya xataa rajacnaa ila almadiina ilaa aanu madiine kusoo noqonayno muttafaqu calayhi wallafdu lilbukhaari lafdigana bukhaari baa leh xaggii muddadaynu markaa gelaynaa muddada uu qofkii xaq u leeyahay inuu gaabiyo وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم نبgu waa نgaa تiسcaةa caشhaرa يوما sagaal iyo toban maalmood yqsur isagoo gaabinaya sagaal iyo toban kaaba wa fيi lفظi bimakkata buu nebigu ku nagaa tiscata cashara yowman sagaal iyo toban maalmood isagoo gaabinaya rawahu lbukhaari wa fii riwaayati liabi daawuud sabca cashara toddoba iyo toban buu ku nagaa makoo salaada uu gaabinaya wa fii ukhra riwaayo kale oo iyadana uu warinaya bukhaari khamsa cashara shan iyo toban bay sheegay waaya hl abi daawud walahu waxaa usugnaaday abi daauud riwaayo kale can cimraan ibni xusein amaaniya cashara sideed iyo toban walahu waxaa usugnaaday abi daawuud can jaabirin radia allahu canhu aqaama nebigu waxa uu ku nagaa bitabuuka sanadii sagaalaad markii uu tabuuk ku duulay ee khaswadda u halkaa ku qaaday cishriina yowman labaatan maalmood yaqsuru salaa salaadu labaatankaga gaabinayay waruwaatuhu iqaat ruwaadda xadiidkani waa lagu kalsoonyay ilaa anahu ikhtulifa fii wasli waxaa la isku khilaafay ma mawsuul baa mise ma aha khilaafkaasi halkaasu ka yimi waaya muddooyinka uu nabigu gaabin jiray calayhi salaatu wasalaam salaada waxaa maaragtay axaadiidtaa saxiixa ay tilmaantay dhowr iyo tobanka cisho in ay gaarayeen dhowr iyo tobanka inay gaarayeen marka sida ay u fahmeen aimadu ayaa qaarkood dee waa kuwa madaahibta badankooda ku tegaya in afar cisho arbacata ayaa insixaax markuu qofku meel ku lagaanayo wixii ka badan inuu dhammaystira ay tahay markay naskan ka jawaabayaan waxay idhaahdaan ila almutawaqic qofka maalin walba isla adbaxdi aanay go-aan ka noqonin nagaadigu mooyaane cala alcumuum sidiisaa loo qaadanaya naskan xagga muddada sheegay laakiin muddada aan la dhaafin karayn muddada aan la dhaafin karayn intan uu sheegay xadiidku laakiin muddadu ma intana mise way ka badan kartaa oo muddo ka badan baa lasii gaabin karaa waata aynu ka hadlayna xagga tacyiinkeeda waa taa marka hadduu qofku muddadaa meel ku nagaado oo u gaabiyo wax dhibi ma jiro te weliba sii saxeix ahay waa taa labaataneeyada ah sagaal iyo toban sideed iyo toban dadkii meesha joogay maka ee reer maka ahaayeen kunagaa sanadii sideeda rasuulku sala allahu alayh wasalam kolkii uu xoreeyey isagaa dabcan tukinayay markuu isagu salaadaha farafartaa labada tukado isaga inta la socotaa ee uu ka baxo ayuu la hadlaya waxa waxau odhanayay waxaanu nahay annagu dad musaafiriina reer makowe iska dhammaystira maalmihii hore ogeysiiska saasuu ku siiyey markuu salaamo naqsado ayuu leeyahay ama intaanu gelinba ayuu leeyahay dhammaystira salaada annagu waxaan nahay qoryo safara inaa qawmu safru dad musaafiriina baan noo saasaan u gaabinay idinku dhammaystira marka iyagu tooda way dhammaystirayeen dadka muqiimiinta halkaa jooga riwaayo kan iskhilaafsana aynu akriyaynana waxaa lagu jamcinayaa raawi waliba wixii uu arkay ayuunbuu sheegay dabcan asxaabtuna dee waa kala xifi duwan yihiin ama xaaladaha nebigaaba calayhi salaatu wasalaam isyala khilkhilaafayay marka mid waliba shaygii u arkay uunbuu inoo soo gudbiyey waxaa la odhan karaa riwaayooyinka sugmaya marka sugan marka la akhriyayo cadadka yari ka dheer unbuu hoos gelaya oo ma anfiyayo ziyaadatu hiqa maqbuula hadduu midi sheegay shan iyo toban midina sagaal iyo toban sheegay ka sagaal iyo tobanku ziyaadu keenay mar hadduu hiqayo siyaada isagoo la qaadan doona alqowl raajix ana almusaafir أن المسافر يقصر ويجمع ما دام أنه لم يلوي الإقامة ولو طالت مدته ما دام لم ينوي الإقامة وقطع وقطع السفر laakiin dee muddadu waa intee ilaha rasuulku sala allahu calayh wasalam ka sugnay ka soo arooray ayuunbaa muctabaroo la qaadan doona wacan anasi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu waxau ahaa ida irtaxala marka uu guuro qabla an taziiqa ashams qoraxdu intaanay bartanka ka baydhin ee duhur aan la gaarin marka uu doonayo inuu safro akhara duhra ilaa waqti alcashr duhurka wuxuu u riixayey ilaa casarka xagga casarka u riixayay oo wuxuu sameynaya jamcu takhiir uma nazla waa degayo faja wuu degayo markaasuu fa jamaca baynahumaa labadii salaadood isu geeyey duhurkii uu soo dibdhigayo casarka waktigiis joogo fa idaa zaaqat ishams hadday qoraxda batanka ka leexatay duhurna waktigiisii la gaadhay qabla an yartaxila intaanu guurin casarkiina wakhtiga geediga ku hagaagsan yahay salla duhra duhurka ayuu tukanayay uma rakiba markaasuu dhaqaajinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam متفق عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر labada waa jamcinay labadoodaba uu isu geynay oo jamcu taqdiima uma rakiba markaasuu fuulaya riwaayadaasina waxay dheeraad keentay jamcu taqdiimna inuu jirayo oo casarka lasoo qadimayay wali abi nucaym fii mustakraji muslim kaana idaa rakiba fii safar kaana idaa eh, kaana fii safar markuu socdaal ku jiro rasuulku sala allahu calayhi wasalam fazaalat ishams qoraxdu ay bartanka ka baydho salla duhra waalcasra jamiican duhur iyo casarba waa tukanayay isagii oo qadinaya eh, uma artaxala markaasuu guuraya kan kalena riwaayinku waa maaragtay isku wada mid weeye wacan mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaala kharajnaa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam fii gaswati tabuuk dagaalkii tabuuk ayaanu nebiga u raacnay fakaana yusalli duhra waalcasra jamcan duhurkii casarka wuu isu geynayay iyadoo mudlaquu yahay xadiidku taqdiim iyo taakhiirkani aanu sheegin waalmagriba waalcishaaa jamiican labadaas salaadoodna wuu isu geyn jiray ah, iyagana gaar marka xadii axaadiidta hore waxay ka jawaabaysaa inuu jamcu yahay wax jira oo rugsadda uu qofku leeyahy gaabinna way tahay jamacna way tahay inuu isu geyn karo jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiirbana ay jiri karaan baa riwaayooyinka hore ay xuseen riwaayadan iminka aynu dul taaganahayna waxa ay xusaysaa salaadaha la isku jamcinayo waa kuweynu salaadoo dhan ba salaadoo dhan ma aha ee waa afar salaadood oo labiiyo laba ah laakiin subaxu isagu sidiisu u taagan yahay xagga duhurkana uma kacayo xagga cishaayigana uma kacayo waa mulaaxado muhiima ah. sida salaadaha la gaabinayaaba kuwaa farafartaa una u yihiin ee maqribka iyo subax aanay gaabin u lahayn way dhacday dadka qaarkood inay gaabiyeen maqribka oo ay laba ka dhigeen qiyaasan cala duhri waalcasr duhurkiiyo casarkuunbay uga qaateen oo waxay idhaahdeen isagana gaabiyo ah, laakiin dee shaygii wuxuu u baahanya daliil loo helo tawqiifu noqdo kaana yusalii duhra waalcasra jamiica waa labadii gaarka la isugu geynaya walmaqriba waalcishaa jamiica marka maxaan la isu geynaynin casarkii iyo iyo maqribkii ayaan la isu geynay ah, laakiin labadaasina xaggaasay marayaan duhurkii iyo casarku maqribkii iyo cishaaguna xagg waa fursad aad iyo aada u qaaliya qofku jaanifkiisuu ka fiirsanaya marka duhurkii aada taagan tahay ee aada negidahay haddaad ka faa'iidaysato inaad soo qadinto casarka oo dabeetana socdaalkaagu uu ku beegmo wakhtigii casarka iyo waktigii makhribkaba ood makhribkiina sii dib dhigtaad xagga cishaayiga u kaxayso waxaad helaysaa saacado aada u fara badan oo ruksaddii aada ku soconayso casarkiina xagga horaad u kaxaysay makhribkiina xagga dambaad u kaxaysay labadaas salaadood wakhtigoodii socod ayaad ku hagaajisay waxaa laga yaaba cishaaygaba inaad iyo maqribkii habeenka qaybihiisa dambe ay ku dhacaan marka duhurkii ilaa labiyo tobankii habeeneed dee masaafad dheer baa udhaxaysa labiyo toban saacadoodba baad heli karaysa marka qofku musaafir yahay ama dayuurad iyo dee meel aanu gaadiidkan aanu ikhtiyaarka had iyo jeer lahayn uu la socdo rufsaddaa waa inaanu moogaanin oo salaadii aanu dayicin oo aanu maaragtay waktigeedii lumin waay yadul calaa ana alafdala fii xaqi aljaamic almacduur an yafcala alarfaqa bihi min jamci taqdiim aw taakhiir iyomaa u wanaagsan labadaa waa inuu kolba ku xisaabtamaa ka u fiican xagga jamca iyo dee khilaafka aimada khilaafka dee wixii maaragtay muctabarun baa lasoo qaadaya ama qowlka raajixa khilaafu lculamaa ikhtalafa alculamaau fii jawaazi aljamci calaa alaaati aqwaal saddex qowl bay noqdeen ama saddex madhab salaada jamcinteeda iyo la-aanteeda jumhuurtu waxa ay qabaan wa minhum alimaamaani ashaaficiy o axmed labadaasina waa ka mid ah ilaa jawaazi ljamci jamci taqdiim aw taakhiir bayna duhri waalcasri wa bayna almaqrib waalcishaa in lala qadimi karo lana akhiri karo saasay culimadu badan yihin maalig isagu waxa uu ku tegey in jamcu ta'khiirku inuu bannaan yahayo wax jamcu taqdiim la yidhaahda aanu jirin abu xaniifa iyo labadiisii saaxib abuu yuusuf iyo maxamed oo dabcan xagga madhabta labada aad baa loo tixgeliyaa guud ahaan bay ku wada qori jireen baa la yidhaha qaraarka qaraarka madhabka waxa ay ku tegeen inaan jamacba bannaanayn ilaa jamaca suuriga la yidhaahdo mooyaane suurigaasina waxay ku fasireen in duhurka iyo casarka la ysugu keeno halka ay iska galaan aakhirka duhurka iyo awalka casarka maqribka aakhirkiisa iyo awalka cishaa'iga jamc suuriga laakiin sida raajixi waa sidaa hore daliilka aynu kusoo arkayno fawaaid dhowr faa'iidaan raacin lahaa buri sheekhu alfaa'idaة اlأulى ma dakarahu mualif fi اljamci huwa cudru safr wahunaaka acdaaru ukhraa tubiixu ljamca minha waxyaabo kaloo jamca saamixi karaa jira qasrigu waa safarkii laakiin jamca salaadii laysu geynaya waxyaabo kalaa saamixi kara waxaa ka mid a almadar marka uu roob yimaado nebigu wuxuu jamciyey maqhribka iyo cishaa'iga habeen roob da-yo waktigan guga ama roobku had iyo jeer uu da-yo haddii salaadii maqrib roob uu ku beegmo waxaa lasoo qadimi doonaa cishaa'igii intaasunbaa kaga soo aroortay nebiga laakiin duhurka iyo casarka isaga kumay soo aroorin inkastoo colyaha qolyaha qaarkoodna ay uga qiyaastay inay leeyihin hadduu roobda ayo iyagana waa la mid uun dabcan habeenkii waa iska garan soo noqodku marka roobaba u jiro dadkuna intay maqribkii tukadaan xaafadaha ay kala tagaan soo noqoshada ceshaa-iga jamciisii loo soo noqdo beeriga lasoo dhex maro xoogaa dhibabaa ku jira Eh, marka sidaa darteed ruksada in laga faaidaysto wey marka roobkii socdo ama uu da-obu de soconayo dadkiina isu wada dhan yihiin salaadii maqrib cishaaygiina in la raaciyo iyadoon la gaabinayn waxaa ka mid a ah waxyaabaha loo jamcin kara salaadii almadar almadar soo aragna almarad bukaanka hadduu qofku xanuunsanayo saxiixu muslim ku sugan yaha xadiidka taa sheegaya toddoba toddoba eh, toddoba boqol iyo shan أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر afartaa salaadoode lababa dhan la isu raaciyo ayuu isagoo nebigu madiine jooga maalin maalmaha ka mid a ayuu lababa dhan isu raaciyo duhurkii iyo casarkiina dhinac maqribkii iyo iyo cishaayigiina dhinac dhanna wuxuu u tukaday sideed dhanna wuxuu u tukaday toddoba o wax cabsii may jirin roobna ma jirin safarna ma jirin marka culimo badani waxay qaateen qadiyadda maradka in malaha dee xanuun xanuununbay ibnu cabaas siduu sii tilmaamayo dee ummadda inaanu xaraj gelinin buu doonaya marka marmarka qaar inay iska banaan tahay baa laga qaadanayaa bay leeyiin oo aan la daa'imeyn qolyaha qaarkoodna waxay leen waa marka nooc cudri inuu jiro waaba laga yaabaa dadka xadiidka warinaya cudrigaa nebiga u muuqanaya inaan waadix u ahayn marka waa kuwaa maradka ku fasiray dadka qaarkoodna waxay leeyihin maradkan iyo waxaaba xadiidku ma sheegine markii la doono waaba la gaabin karaaba adiga dee ku arkay madhabka zaydiyada yamanta iyo ay isku jamciyaan taa waxaa laga yidhi dee jamacani nebiga uma badnayn jamacan bilaa cudurdaarka ay uma badnayne hadday dhacdayna mar bay ka dhacday oo la xusay marka shay la daa'imayo la badsanayo ma aha marka inta faraha badan waxay u badan yihiin culimadu markaa cudurdaarkuu uu qofku uu xanuunsanayo intuu salaadan tukada tii kale isku soo celinteeda iyo usoo kicideeda iyo dahaaro qaadashadeeda dhib ay ku tahay inuu israacsan karo duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishaayigii dhan isu mari waxay la sii akriyayaanoo xaggan maradka si yara rajaxaya gabadhii mustaxaadad ahayd ama dhabar furanku ku dhacay markaynu kusoo marayna baabkii dahaarada jamacaasuu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam siyaabooyinkay u tukanaysay gabadhaa shuban dheerta ama dhabar furankuu ku dhacay ayuu ka mid ahaa jamacan marka maadaam taa jamac uu u fasaxay sababta ugu fasaxayna bukaanka ay tahay awgii u ahaa tanna waa bukaandhe bukaan baa jira الفائدة الثانية اختلف العلماء في السفر الذي يباح فيه الجمع فمذهب الشافعي وأحمد يومان قاصدان ستة عشر فرسخا وذلك يقارب سبعة وسبعون كيلو متر أما مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن الموافق آه وابن قدام وجلاء فقد ذهبوا إلى أن كل ما يعد سفرا يباح فيه الجمع walaa yuqadaru bimasaafatin mucayana alfaaidau ahaalisa jumhuur lculamaai yarawna ana tarka aljamci afdalu min aljamci ilaa fi jamci carafa wa musdalifa macnaa inaan qofku qadiyadu waa kala labo waa qasri iyo jamci in jamca la iska daayaabaa fadli badan buu leeyahy ilaa maalinta carafa iyo musdelifo mooyaane salaadihii dee lagu tukanaya jamcu taksiim iyo taahur inuu qofkii dhammaystiro inuu kala kaxeeyo oo salaad walba iyadoo gaaban halkeeda uu ku tukada ka fadli badan inuu isu geeyo iyadoo dee isugeyntina ay u banaan tahay almuhim rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadigiisu wuxuu u badnaa inaanu ka tegi jirin qasriga iyo gaabinta in fara badan uu soo naqilaya ibnu qayim kitaabkiisa zaad ulmacaad kama tegi jirin gaabinta laakiin qadiyadda jamaca oo ay salaadihii la isu geeyey taqdiim iyo taakhiir waxaa dhaqankiisu u badnaa marka uu dariiqa ku sugan yahay marka uu dariiqa ku sugan yahay socdaalka uu yahay buu u badnaa laakiin marka uu dego salaada halkeedu ku tukan jiray iyadoo gaaban وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uri khayر أمتي ummadayda kuwa u khayr badane aladiina kuwii weeye idaa asaa-uu marka ay gafiyo dembi ku dhacaan istaktaruu ilaahay dembi dhaaf weydiista waidaa waidaa saafaruu qasaruu kolka ay socdaal galaanna salaada gaabiya wa afdaruu iskana afura akhrajahu dabaraaniyu fi lwsad biisnaadin daciif xadiidku ma sugna waa daciif wa huwa fii maraasiili saciid ibni musayib saciid ibni musayib mursalka uu leeyahay axaadiidta aanu saxaabiga sheegina toos nebiga uga wariyey ayuu ku jiraa cinda albayhaqiyi mukhtasaran isagoo lasoo gaabiyey waxyaabuu la daciif noqday waxaa ka mida ah ibnu lahiica ninka la idhaahdo ayaa ku jira oo ay yidhaahdaan culamaa takhriij kutubtu ictimaadi jiray marka uu xadiidka warinayo xagga xifdigiisaan badnayn markaa kutubtu ayaa ugu qornaa cilmiga iyo riwaayada kutubtiina waxbaa u baxaane way ka gubatay wadaadkii kitaabkii markii uu ka gubtayna wuu isku daatay oo waxaa ka xumaaday wixii uu warinayay sidaa darteed intuu kitaabka ka akriyaya iyo iyo intii ay bilaa kitaabka ahaana waa waxaan la kala saarin weeye sidaa darteed bay yidhaahdaan waa ibnu lahiica waa daciif khayr ummati aladiina idaa asaauu istakfaruu wa saafaruu qasaruu wa afbaruu maalkaasuu saamu raaciyey marka haddii uu xadiidku macnaha uu tilmaamayaa si kolka loo eego waa sax macnuhu tilmaamaya waxaase meesha yaalla xagga sinaacada iyo farsamada xadiidka iyo shuruudihii baan u oobsanin wahuwa fii maraasiili saciid ibni musayb mursal haddii la yidhaahdana waa qaybaha waxa uu ku jiraa daciifkaa buu ku jiraa ilaa shaafici baa wuxuu ka soo reebaa saciid ibnu musayb maraasiishiisu way hagaagsantahay buu dhaha marka aan u dhabogalay buuhi maraasiisha saciid ibnu musayib waxa aan arkaa isaga oo ka warinaya had iyo jeer shaafici markaan tatabucay shaafici baa waxaan leeyaha cafwan abi hurayra markaa sodog buu ahaa dabeedna wuu iska goyn jiray magaciisa si warintiisaa badan isagoo ka yaro xishoonay u jiray marka maraakiishiisu waa isaga waa wanaagsan tahay bui laakiin mursal qaybaha marduudkaabuu ku jiraa saa darteed bay u can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa taqsuru salaata fii aqana min arbacati burud salaada haku hagaabinina ah. laa taqsuru salaata fii arbacatin eh, fii aqala min arbacati burud min maka ilaa cusfaan salaada hagaabinina wax ka yar min arbacati burud afar qaboono socod wax ka yar min maka ilaa cusfaan ayay ku bayaansan yihin afar maalin socod afar gelin socod waxaa noqon kara maka laga bilaabo ilaa meesha cusaan laydha rawahu daaraqutniy biisnaadin daciif wasaxiixu anahu mawquuf kamaa akhrajahu ibnu khusayma isaga laftiisuna waa qowlu ibnu cabaan waa musalaxaadka u baahan inaad maaragta ka barato usuul alxadiid markuu saxaabigu maqaaladiisa ay tahay wax isagu uu sheegay ay tahay mawquuf baa lagu tixgelinaya mawquuf ayaa la yidhahdaa magaciisa cala saxaabi hadal saxaabi weeye marka uu saxaabiga ka dulboodo ee aanu sheegin saxaabigii taabicigu ee taabicigu idhaa qaala rasuulu llahi waxaa lagu tilmaamayaa mursal ayaa la odhanayaa oo meeshii waxaa ka maqan wixii taabiciga ku xigay xadiidkani isagoo daciifa waxa uu sheegayaa masaafadda salaada lagu gaabin karaa inay tahay taa culimadu ay qaateen ee a arbacatu burud waa afar qaboono socod dadku had iyo jeer maalinka labadiisa gelin gelinka hore qaboonadaabaa la socdaa dabeetana waa la harima degaa oo harimada la maaragtay la cunaayo waa la qabadioo kuleylkaa laga nastaa kolkaase haddana qaboonada kale la socdaa labadiiya wixii ka dambeeya ilaa fiidka iyo labo kale oo maalinta kale ah waa laba maalin socod marxalataan iyo arbacatu burud ayaa isu tegaya usuusha aynu ku soo marayna kitaabka bilowgiisa baa waxa uu ahaa culimada qaarkood baa waxay qaateen xadiidka marka shay aan loo haynin naf kusoo aroora laakiin xadiid daciifi uu kusoo aroora bay yidhaahdeen yustanas waa la weheshanaya waa la weheshanayaa sidaa darteed wixii aada binayn lahayd ra'yi ku binayn lahayd waa iyadoo xadiidka daciifkaa la weheshanaya masale waa la iskaga binayn karaa mar haddii aan wax kaloo saxiixa lahayni waa ka markaas axmed ibnu xambal in inyanfarid sahwa calaa ra'yin yaniis haddii uu markaa keli noqdo daciifkiiyo saxiix radinayo ka hor imanayo oo ay jirayaan aanu jirin dee ra'yi wuu ka wanaagsan yahi intaan odhan lahaa waxaa se ilasa inaan daciifkaa yaro dugsadaa wax ku bineeyo ma xuma halkaas waa meelaha ka duulayaan bay kamid meesha e, e, maka ilaa cusfaanba ayaa intaa noqon karta toddobiyo toddobaatankii kilomitr marka hadduu sugmi lahaa muddada salaada lagu gaabin masaafada salaada lagu gaabinayo ama rugsada lagu helayo ay noqon lahayd laakiin waanu sugmin nasku waayahay qofkii mariidka ahaa ee xanuunsanayay iyo ruksadiisii ayaynu ka geli doonaa halkaa intaa iminka waxay noogu dhammaaday gaabintii salaada iyo jamcinteedii eh, ay u banaaneed qofkii musaafirka ahaa iyo kii mariidka ahaa laakiin marka uu bukaankii doonayo ina uu tukado sideebu u tukanaya xagga kayfiyada ruksada uu ka lahaa ayaa iyaduna halkaa dambe ka bilaabmay allahu aclam